sal allah wslam calaa rasuulihi lamiin wala alihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaanin ilaa ywmi ddiin ama bacd waxaan ku jirnaa kitaab lxaydi waxaanan joognay baan u malaynayaa wayaxrumu bilxaydi wاnifaasi maa yaxrumu biljanaabati halkaasaan filaya inaan joognay waxaa su-aal layga weydiiyey oo la yidhi waxoogay maadan caddayn bilowgii meel ahayd bilowgiiba walow waatu qabla tis lizamanin laa ya waxaydan huwa xaydun wuxuu farac ka yahay markuu yidhi tisca siniina taqriiban ku dhodhowaad ku dhodhowaadkiibuu xad u samaynayaayoo wuxuu leeyahay hadduu gabadhii sagaal sano iyadoon u dhammaystirnayn caado ku dhacdo ama dhiig ay isku aragto dhiiggaa ma caada mise ma aha wuxuu leeyahy waxaynu fiirinaynaa muddada hadday muddadaasi ku fillaan karto xayd iyo tuhri waa wax lix iyo toban beri dhan weey lianna aqalu lxaydi waa yowmun walaylatun fi lmadhab wa aqalu uhri khamsata cashara yowman labadaa haddii la isku dara waa lix iyo toban hadday tahay wax lix iyo toban beri dhan ay ka dhiman tahay sagaalkii sano xayd ma aha haddii aanay dhannaynna waa xayd falow ra'atu ay ra'ati dama hadday dhiig aragto qabla tisci siniina sagaal sano ka hor iyadoon buuxin oon dhammaystirmin bay dhiig isku aragtay lizamanin xilli buu ka hor bay isku aragtay sagaalkii sano dhammaadkooda xilli ka hor xilligaasoo laa yasacu aan u waasac noqonoon ku fillayn tuhran waxaydan inay caado ku dhacdo habeen iyo maalin ugu yar iyo tuhrigii intii ugu yarayd oo shan iyo toban beri oo la isku daray wakhtigu hadduusan ku fillayn fa huwa xaydun wey wa ilaa hadduu ku filan yahay falaa xayd maaha saas uga jeedaa taqriiban tiibuu sharxayaa qadarka taqriibka waxaynu soo gaarnay wayaxrumu waxaa xaraam ku ah bilxaydi bisababilxaydi gabadhii oo xayd iyo caado ku dhacday xaydka iyo wanifaasi nifaaska dartii waxaa xaraam u noqda maa yaxrumu wixii xaraam ahaa biljanaabati janaabada xaraam ku ahaa janaabada waxaynu soo marnay salaadu waa xaraam masu lmusxafina waa xaraam xamlu lmusxafina waa xaraam tawaafkuna waa xaraam qiraa'atu lqur'aani waa xaraam masaajidkoo la fadhiisto oo lagu nagaadana waa xaraam waa lix intaasi haddii masulmusxaf iyo xamluhu hal mid laga dhigana shan wey wuxuu leeyay gabadha caadada qabta intii junubka xaraamta ka ahaydna waa ka xaraam ina waa u dheer tahay haddaba waxa baa laga hadli wakada sawmu inay soomtana xaraam bay ka tahay hadday waan soomi tiraadana ka asixi maayo wayajibu waxaana ku waajiba qadaa'uhu ay qadaa'u sawmi sawmkii inay qadayso waa ku waajib duuna salaati salaadse qadayn mayso inaanay soomaynin salaadna aanay qadaynaynin laakiin soomka ay dib ka qadayn xadiidkii caaisha radi allahu canha wa ardaaha ay mucaada binti cabdiraxmaan weydiinaysay baa ku cad xadiidkuna waa bukhaari iyo muslim gabadha mucaadaha caaisho u timid waxay tihi caaishaay maa baalu lxaa'idi taqdi siyaama walaa taqdi salaa gabadha caadada qabta maxaa loo yidhi soomka qadee salaadana qadayn ayna u qadaynaynin caaisha radi allahu canha waxay tidhi axaruuriyatun anti su-aashan dad baa lagu yaqiinay qaabkaana wax u weydiin jiraye boqolyihii xaruuro deganaa magaalada la yidhaahdo qoladaa maa ka timid bay tidhi xaruura waa meeshii saldhigga u ahayd nimankii khawaarijtahaa ilaa khawaarijtii xaruuriyiin loo bixiyey magaalada kuwii deganaa iyagay culimmada qaar ka soo guuriyaan inay yidhaahdeen gabadha caadada qabta labadaba way qadayn iyo madaahib la lamida marka caaisho waxay leedahay su aasha iyo shubhadaas reer xaruuraa lagu sheegaya nimanka degane ma halkaasaad ka timid mise fikirkiibaa kuu soo doorayoo cudurkii baad qaaday bay tidhi mucaado way hadasho waxay tidhi maya laakiin waanun ku weydiiyey caaisho war kale kuma jawaabinoo salaadaa soo noqnoqotiiyo soonku ma soo noqnoqdiyo warkaa iskuma daalin caaisho waxay tidhi kunnaa naxiidu maca annabiyi calayhi asalaatu wasalaam falaa ya'murunaa bih nabiga nabigaanu la soomiya annagoo caado qabna baanu nabiga la joogi jirnay salaad qadayana nalama dhihi jirin riwaayadka qaarkood fa kunnaa nu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i salaa soomka qadaya nala dhihi jiray salaadana cidin nooma dirin oo qadaya nama dhihin taa macnaheedu waxaa weeye saasaa nabiga ka soo gaarnay calayhi salaatu wasalaam xadiidka marfuucaana saasuu sheegayaa xadiid kale oo saciid alkhudri isna waxaa jiray saxiixeynka ahaa markii nabigu uu yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli alxaazimi minkuna bay rasuulka ilaahay oo gabdhihii waxay weydiiyeen waa nuqsaanu caqlinaa wa diinina diin iyo caqli baa naaqusa maxay ka dhigan tahay waa sideese maxaa dhiman xagga diinta markuu ka hadlayay wuxuu yidhi alaysat idaa xaadat lam tusalli walam tasum sawmaha buuhi xukumkeedu hadday caado ku dhacdo in aanay salaadna tukanin aynan soominna sawma kaasay waxay yidhaahdeen balaa haa waa tahay arrin macruufay ahayd marka nabiguna qarinay sala allahu alay alih wasalam halkaa waya maxalu shaahid intaa wixii ka badan meesheeda iyo baabkeeda way xadiidkaa kala sharxiisa wayaxrumu waxaa kaloo xaraamah cubuuru lmasjidi masjidka inay gudubto y dhex marto in khaafad hadday ka cabsato talwiihahu inuu nijaasooboo dhiiggii ku daato hadday ka baqayso laba labadaba way keeni kartaa inay ka baqdo in dhiiggu aada u xoog badan yahay oo sida gabdhaha saxaabiyaadka nabiga qaar uga dacwoodeen markuu yidhi mara iyo waxxero baa waxay tihi huwa akaru min daalika intaa waa ka tan badan yahay inamaa ahuju hajan wuu shubmayaayoo shawbu buu leeyahay bay tihi shuban oo kaleeto weeye kaasoo kaleeto dee maryahan iyo waxyaabaha fudud ma celin karaan way dhici kartaa in sababtu ay tahay gabadhu waxbaba inaynan xiran iyadana waa dhici kartaa oo waxaanu annagu garanaynaaoo dadka iyagan baadiyaha soo gaarnay haween baadiye joogo caadana ku dhacdo suufiya wax la xirtana aan la aqoon baanu garanaynaa oon soo gaarnay welina inay meelo badan ka jirta waa dhici kartaa ama waa xoog badan yahay ama waxba waa hoosugama xirno hadduu tifqaba toos buu u dhici karaa calaa kulli xaal inuu nijaasooba hadday ka baqdo masaajidda in la nijaaseeya lama ogola haddii laakiinayna ka baqaynin way iska mari kartaa laba labadaba way u mari kartaa in lam takhaf talwiihahu qiyaasan cala aljunubi ilaa caabiri sabiili la yidhi iyo xadiidkii caaishee imaamu muslim wariyey ee nabigu markuu sajaayadda isi yidhi caaisha isagoo gudaha ku jira ay tidhi xaydan ahoo caadan qabaa markaasuu yidhi inna xaydataki laysat fii yadik gacantaada caado ma qabta iyadu halkaa waxaa laga gartay gacanta dhiig kama daato haddii aan gabadhii wax nijaasaa ka gaarayni way mari kartaa haddiise najaaso ay ka gaarayso sharcigaa si guud wuxuu amray masaajidda in la nadiifiyo in la nijaaseeyana wuu ka digay oo nabigu wuxuuba ka carooday sala allahu calayhi wasalam inuu gidaarka masaajidka xaaka lagu tufay ku arkay wasakhaanta darteed iyadoon xaakadu nijaas ahayn famaa baaluka nijaase haddii lagu sameeyo ma banaana nabiguna ala sl xadiidkii caaisha ee sunanka baa qaarkood warinayeen waakiil ahaa ee caaisha lahayd nabigu wuxuuna amray inaan masaajida xaafadaha ka dhisno wa an tunadafa wa tutayaba in la nadiifiyo oo la carfiyana waa amray najaasaduna waa cagsiga shariicadu waxay amartay wey laakiin masaladan xaylka khaas kuma ahee ninkii xadadkaadi iyo saxariya aan celin karin oo dhan baa lamida ah. qofkii xaala najaasaa masaajidka inay ka gaarta ka baqaya inuu galaba looma ogola waxaa kaloo xaraama walwai in loo taga gabadhii iyadana xaraam wey oo ninkeedii shahwiya uu wax ka daydo galmadii baa xaraam ilaahay baana qur-aanka taa ku sheegoo yidhi wayas'aluunaka can lmaxiidi qul huwa adan factaziru nnisaaa fi lmaxiid haweenku intay caadada qabaan ka dheeraada dheeraanshuhu waa dheeraanshihii gogosha iyo galmada wey masaladaanu nasku waa ku cadyahay gabadh caado qabta inaan wax laga dayan karin walistimtaacu inuu ku istimtaaco oo isku raaxaystaan baan bannaanayn fii maa bayna asurati waarukbati wixii u dhaxeeya asurati xudunta iyo warukbati lowga inta xudunta iyo lawyaha u dhaxaysa inuu uga dhowaada lama ogola intaa inaan loo ogolayn laba wej labadaba fuqahadeennu way ictimaadeenoo waa ku saleeyeen wajka koobaad waa tacliil fiqhi oo waxay yidhaahdeen haddii jimaacii la diiday wixii jimaaca wasiilo u noqonaya ee ka aga dhowaanshihiisaahna lama ogola min baabi sadi daraa'ici waman xaama xawla alximaa yuushiku an yaqaca fiihi wey ninka aga meermeeray aga warwareegaystaay inuu ku sibqada waa halis macnaha waxaa adkeynayay yidhaahdeen axaadiid oo nabigeena calay salaam caaisho waxay warisay sidii uu samayn jiray waxay tidhi midaayo hadday caado qabta nabigu calay salaatu salaam oo markaa inuu yar taataabto aga jooga uu doono maruu guyi jiray markaasay guntan jirtay markaasuu la mubaasharoon jiray caaisho waxay ku dartay wa ayukum yamliku irbahu kamaa kaana sala allahu calayhi waaalihi wasalama yamliku irba miskiineebaa shahwadiisa xajin kara oo ka adkaan kara sidii nabiguba adkaan jiray macnaa ha isku agamarmarina weeye haddaydan hadhow ishanaan karin waxay yidhaahdeen fatataziru way hoos guntan jirtay de guntigu meelaha koruu ka bilowdaa hoosna waa u dhacaa waxaa sii adkaynaya oy sii deliishadeen oo kaba sii xadiid laga warinayo cabdillaahi bni sacd alansaari cami xaraam bni xakiimin oo imaamu abu daawuud iyo kayrkii wariyeen ninka xadiidkaasi wuxuu leeyahay nabigaa la weydiiyey sal slam oo aan weydiiyo nidhi maa yaxilu lii min imra'atii wahiya xaaidun haweentaydoo caado qabta maxaa iiga bannaan markaasuu wuxuu yidhi laka maa fowqa alizaari hoosguntiga waxa ka koreeyaad leedahay hoosguntiga wixii ka koreeyaad leedahay waxa ka hooseeya lama ogola xadiidkaasina sanadkiisu saxiix weeye riwaayadan kuwa kale axaadiidta dicaafkaa maaha intaa waxay yidhaahdeen markaan isku celcelinno wixii bayna asurati warukbati haban mamnuucayna laakiin mid haddaad u fiirsato xadiidka fowqa alizaari fowqa alizaari aada uma magacaabin lawyana ma sheegin xudunna ma sheegin fuqahada shaaficiyadu qaar waxay qabaan wahuwa asaxiixu keliya inay xaraam tahay alwau laakiin istimtaac maa bayna surati waruqbati inta kale ah maa cada alfarjia inay bannaan tahay laba labadabana waa diir tusayaanoo nabigaa la weydiiyey sal slam markay xaayadda soo degtay factazilu nisaa fi lmaxiidi baa la weydiiye oo yidhi islaamtaydoo caado qabta maxaa iiga bannaan markaasuu yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaaxa wa fii riwaayatin ila ljimaaca waxaan gal ma ahayn oo dhan xor baad u tihin xadiidkaasna imaamu muslim iyo kayrkii baa wadiyey maradan way guntan jireena isna xadiid waxaa jira umu salama laga wariyay oo asaxay oo masalada faahfaahiyey oo waxay tihi nabigu midaaya maruu soo tuuri jiray qaadan jirtay fatadacuhaa calaa farjiha inta hoosay saaran jirtay haddaba marada hoosguntiga halkaa hoosaa lagu ururin jiray oo hadda booskeedii calaa haada almacnaa kastuun iyo sarwaal dabagaab baa geli karadheh intaa ka badan ma sii geli kara baabkaas ka socda walaaqu in la furana waa xaraam oo gabadh caado qabta dalqad aad furan tahay in la yiraahdo ma banaana asalkuna waa xadiidkii ibni cumar radia allaahu canhu wa ardaahu uu xaaskiisa furay iyadoo caado qabta kadibna aabbihii cumar baa nabiga u tegay sala allahu calayh waaalih wasalam oo yidhi cabdilaahi bni cumar wuxuu furay xaaskiisoo caado qabtee ka waran nabigaa yidhi murhu fal yuraajichaa amar siiyo ha soo ceshada gabadhi dalqadaa ma dhacday mise ma dhicin masale baabu talaaq inoogu iman doonta weeye laakiin asaxu riwaayatayni inay dalqadi dhacday weeye oo masalatu alaaqi lbidci la yidhaahdo wاطahaaraةu inay طahaaro qaadataa xaraam ka ah biniyati rafci اxadai iyadoo niyoonaysa xadakii inay iska rafcinayso inta caadada ay qabto ilaa ay ka go'do ay ka dhammaato hadday tiraahda qabayskii waajibka ahaabaan qabaysan ama طahaaraةu rafci اxada baa niyoonna ma banaana oo maxaa xaaraantinimeeyey waxaynu horay usoo marray طahaarada qaybtan xadadka ah waa cibaado oo niyay u baahan tahay iyadana cibaadada niyada u baahani kama asaxayso ilaa u caadadu dhammaato inaad niyooto cibaado aan asaxayninna oo baatila ahna ma bannaana oo waa talaacub bay yidhaahdeen sida niman tahaaro qabinoo salaad baa niyoonoon geli yidhi xaraam wey leanna cibaado aan asaxaynin waan samayn ood ogtayn in asaxayn inaad tidhaahdo lacibun bidiini wayay yidhaahdeen saa darteed niyadaasi talaacub bay keenaysaaye hala taxriimiyo fain inqaaca adamu dhiiggii hadduu go'o oo warta irtafaca waxaa kor noqonaya dheh taxriimu sawmi gabadhu hadaba laba xaalay martaa mar caaday qabtaa marna waa daahir taama marna way udhaxaysaa mar caadadiibay qabtaayoo dhiiggu wili ma goyn marna way ka qabaysatay oo tahaara taama ay gashay marna waa bayna bayna way u udhaxaysaayo dhiiggiina waa go-ay welina ma qabaysan haddaba waxaa laga hadlaya dhiiggu markuu ka istaago uma waxay ku garan baa jirta haa waxaa jira astaan lagu garta dhiigga caadadu inay dhammaaday fuqahaduna ay u yaqaanaan alqusatu lbaydaa waxoogay caddiin ah la arkaa oo aakhirka tilmaamaya gabagabadii dhiigga inuu yahay walaysa daa'iman qof kastoo dumar in aragtana qasab maaha laakiin haalibu nisaa'i dhiigga dhammaadkiisa waxay caddiin arkaan oo alqusatu lbaydaa fuqahadu yaqaanaan taa haddii ay aragto ama waktigii caadadu hayn jirta ay dhammaato dhiiggii inay iska weydo markaaba inay qabaysato ma waajibba maya waayo subxii barqadii hadday iska weydo salaada duhurun bay ahaaradu waajib ku noqonaysaa waktigaan dhiiggii uu ka go-ay aanay qabaysanin axkaamteedaa laga hadlayaa fain inqaaca damu dhiiggii hadduu go-o irtafaca kor noqonaya oo meesha ka baxaya taxriimu sawmi sawmka inuu xaraam yahay oo way soomi kartaa hadduu muntasaci bacda muntasafi leyli buu ka go-ay bartamaha habeenka kadib buu ka go-ay waxaanan nidhi cishuhu bartamaha habeenkuu ku dhammaadaa cala alqawli oo salaad cisho tukan maysa waajibna kumaaha berrina waa soon salaadii subax waxay soo geli doontaa iyadoo weli qabaysan ma niyoon kartaa haa kal junubi junubkuba inaad qabaysata qasab ma aha qabla alfajri waadna niyoon karta adoo janaabo qaba walaaqi wa taxriimu alaaqi alaaqii xaraam noqoshadiisiina meesha way ka bixi lianna dawaamu lxaydi buu ku xirnaaye ahaaro inay tatahurtoy ahaaro qaadata kuma xirnayn wاطahaarati niyadii ahayd inay niyooto rafcu biniyati rafci xada ahaaradii ahayd ee xaraamta ka ahaydna ahaaradeedii way xasilaysaa wa cubuuri masjidi masjidka inay gudubto idaa khaafa talwiia huna meesha way ka bixioo waaba go-ay dhiigii wayabqa baaqi inta hadhaybaa ku soo hari taxriimkooda xataa takhtasila ilaa ay qabaysato alwau xaraam weeye marka gabadhii dhiiggii ka go-ay welina aan qabaysanin odaygeedii wax ma iska dayan karaan wuxuu leeyahay maya oo maxaa loo daliishaday labadan xaalo iyo xaalada udhaxaysa qur-aanku waa tilmaamay ilahi wuxuu hi factazilu nisaa fi lmaxiidi xataa yahurna faidaa taaharna waa laba xaaloo fa udhaxaysaoo kala dambaysa xataa yahurna ilaa dhiigu ka go faidaa taaharna hadday ka qabaystaan kadib markuu go-a kadib faatuuhunna markaa u tagoo wax ka dayda wey fatuhuna waa wey tartiib maca tacaqiibi wey faidaa taaharna markay ka tahaaro qaataan bay fatuhuna ka dambaysaa haddaba waxyaabo xaraam ahaa inay xaraam sii ahaanayaan baad halkaa ka gartay ka garatay walow idacat ilxayda ninkiiyo haweentiisii waxaa la yidhi iyadoo caado qabta ma agmari karo caawo goortuu guriga soo galbaday ama maalinimo yimid damacna uu galay bay tidhi way iga jaban yahay walow iddacat hadday sheegato alxayda inay caadadii ku dhacdoy ka jaban tahay bay u sheegtay walam yaqac ma dhicin fii qalbihi qalbigiisa sidquhaa runteed inay tahayna kuma qancin oo kama dhaadhicin xalla lahu waxaa u banaa waطuhaa u tegitaankeeda waa u banaanya asbaab bay yeelan kartaa inuusan ka rumaysan hadday tahay ileen abaa'icda dumarku waa kala duwan yihiine fuqahadeennu waxay yidhaahdeen kaan kaanat kaiirata tacalluli horay buu ugu yaqiinay isdiidsiin iyo isgeeda marin badan waxaa dhici karta horay inay ugu sheegatay kadibna uu dib ka ogaaday warkaa inuusan sax ahayn mar maralaale markuu damac iyo doonitaan ka galo mar walba bay ku cedurdaarataayo waa mid ay fuqahadu ku sifeeyaan idaa kaanat ka kownihaa kaiirata tacalluli way cillad iyo cudurdaar bada sheegasho badan tahay waxaa dhici karta isaguna in muddo dheer uu qatanaayo uu safarba ka yimid hadday labadaa kugu isugu darmadaan isagoo wax riixaya jiro oo muddo qatanaa iyo iyadoo kaiiru tacalluli aan jirin uu ku aqoon jiri hadday isugu darmadaan nanaga daabeenta inuu yidhaahdaay wax abiici oo dhici kara way calaa kulli xaal walow iddacat ilxayda hadday caado sheegatay inuu ka jaban yahay walam yaqac aynan dhicin fii qalbihi qalbigiisa sidquhaa runteed inay tahay xalla lahu waطuhaa waa u bannaan yahay wataqsilu way dhaqdaa almustaxaadatu gabadhii dhiig furanku ku dhacay farjahaa bay dhaqaysaa mar kasta wa tashuduhu way xiraysaa wa tacsibuhu mare iyo ku duubaysaa uma tatawada'u way weysaysanaysaa halkan wuxuu ka galay gabadhii dhiig furanka qabtay ee mustaxaadada ahayd ee horay uu ka soo afgobaadsaday ee kuu soo yidhi walahaa axkaamun tawiilatun madkuuratun fii kutubi اlfiqhi innaguna aan nidhi saddex mid bay noqotaa muctaada mumayiza iyo mutaxayira mid bay noqotaa aan soo nidhi gabadhii ma xukmu lxaa'iday qaadanaysaa waxaan nidhi maya wain jaawaza akarahu fahiya mustaxaadatun mustaxaadoy maxaa tahay mustaxaada waxay ka dhigan tahay xukmu aahira gabadhii daahirka ahayd oon caado qabin bay la xukum tahay zamanka istixaadada ay ku jirta ee waqtigii xaydka aan ahayn laakiin dhinac kale marka laga eego xadadkii iyo dhiiggii waa daa'im oo mar walba waa joogaa ama inuu joogaa badan iyadaan nas u haynaaye asxaabu lxadai daa'imka kalena waynu wixaaqin doonaayo iyadaan uga qiyaasan doonaa iyadii haddaan nidhaahno waa daahira laba arrimood baa inoogu isugu iman soonkii waa laga rabaa salaadiina waa laga rabaa wixii jebinayay iyo nijaasadiina waa daa'imo way joogaan dhiiggii waa joogaa salaadna waa laga rabaa maxay samayn horta salaadii waxaa lagaa rabaa ahaaradu min alkhabati inaad daahir ka tahay baa lagaa rabaa ahaaratu min alkhabati baa lagaa rabaa jirkaagu waa inuu min anajaasati daahir ka yahay dhiiggiina waa najaaso jirka inuu gaaray baa laga yaaba ama farjigii buu ku yaala dharkaagu inuu najaaso ka yahay daahir ka yahay baa laga rabaa dharkii hadday gaadhay daahirin buu kaa rabaa waysadiina tahaaray kaa rabtaa haddana dhiiggan soo baxay baa jebinaya oo xadad daa'ima wey masaladaasaa la rabaa in la xalliyo waxaa la leeyahy horta najaasada khabadku mar salaad loo istaagayo wa taksilu lmustaxaadatu mar kasta waxay dhaqi farjahaabay dhaqi kaa way iska dhaqi kow oo way aahirin kadib wuu iman wax yar kadib xataa iyadoon salaadba gaarin buu iman karaaye see la yeeli watashuduhu watacsibuhu wayna xiri oo way duubi sayna najaasadii dhulkii iyo jirkii intii ka fogeyd ugu faafin oo ugu baahin way yarayn way xakamayn bimacnaa najaasadii lama hor istaagi karo sharciguna waxaan la hor istaagi karin hadii la yarayn kara waa la yareeyaa inay najaasadii hor istaagto fii aaqatihaa wa stiaacatihaa awoodeedaba saa darteed hor istaagu laa wujuuba maca alcajzi wey haddiiba kari waayey qofkii waajibba kuma laakiin maxay kartaa inay yaraysoy xakamaysay kartaa wajaba calayha inay yaraysoy xakamaysaa waajib ku noqon marka uma tatawada kadibna way weysaysan maradan dhiigga soo baxay iyo maradan najaasadaa gaartay ee meesha ay ku xiran tahayna qadarkaa salaada waa daruuro oo dhib ma laha inay ka ilaalisa waa caajiza uma tatawadau way weysaysan masaladan asal waxaa u ah xadiidkii umu salaamiya kayrkee laga wariyo nabigeenna ka sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa gabadh mustaxaado a ah la weydiiyey wuxuu yidhi dhiigga ha iska dhaqdo uma ltastadfir bihawbin kadibna mara ha ku dacaydoo ha ku xirto uma ltusallii fiihi ha ku tukato istifaarka waxaa la yidhaahdaa markay fuqahadeennu tilmaamayaan si kale markaa u idhaahda waa sida la yidhaahdo jeeniqaarka dabada wey gacantasoo jeeniqaar halkan la geliyo ma laha markaad qaydka intaad xirato aad qayb dhexda intaad ku ururisay ciyaalku say sameeyaan dhexda intaad marisa halkaa dabadaa soo surto maxaa soomaali lagu dhahaa adugu aad yar tahay weli odayaashaa laga rabaa sheekh mumin waxaa lagaa rabaa magaceeda waxaa la yidhahdaa lagaa rabaa odayaashii af soomaaligama tihin debagelis baa la yidhi somayna arki jirin ciyaalku qaydka markii ay xiranayaan ama go-a intii lasoo ururiyo marka la raba in la ordo ama la bootin dhista la boodayo inta lasoo ururiyo dhexda la mariya laba lugood dhexdooda ba xaggaa gadaal la soo geliyaa waltastadfir mara saa intay u xirato halkaa dhexdaa intay mariso si fiican ha ugu qabato tii hadda waaba laga kaafiyey magaalooyinko iyagoo suufoo loogu talagalay unbaa intii la geliyunbaa sarwaalka laga dul xihan istidfaarkii oo la casriyeeyey wey sarwaalkan laftiisa dhexda intuu mara kastuunka xaggaa maraya waa uun sarwaalkeedii kastuunkii baadiyuhu qaydkaasi ahaa sooma go-a intii la xirta halkaa la marinayo waa kastuunkii baadiyahe waa kastuun macmilu ahaa haddana isagii oo u samaysan baa la sameeyey laakiin ninka baadiyahe saa u xirtay iyo ninka kastuunka qaba halka hadday istaagaan isku midun wey waxay qabaan ee midna wuu u tolan yahay midna qasab baa lagu geliye wy midna waa macmil midna waa asal baa laga dhigay marka masaladu akhiiran natiijada waa isla meeshiie mara ay gelisayoo waxaa la rabaa ay ku dabooshay afkana ay ku xirto ay ku adkaysay si ay dhiiggii iyo wixii uga celiso oy uga nuugto haddana suufkaasaa waa kaga filanoo ay xihan kartaa haddaba kastuunkiina labuu u samaysan yahay laba nooc wey marna waa la fududeeyey waagii hore laakiin fududaynta inta yaree suufka go-ana waxaa ka horeeyey sida xafaayadda carruurtao kalea ka horreysay kadib bay xafaayaddii mushkilad iyo xanfash badan noqotay kadib baa waxaa la yidhi war hal meel weeye dhiigga waxaa laga waday intan kale oo dhan ha laga yareeyo halkaa dhiiggii suufa loo sameeyo ganacsiyada ugu socod badan buu kamid yahay sooma ayib calaa kulli xaal watastafir baan uga jeedaa inaad fahantee taas sidaas oo kaleetaa wey walaa tuakhiru ahaarata ahaarada dibdhigi mayso walaa tuakhiru salaadii dibdhigi maysa dhe bacda ahaarati markay ahaaradaa qaadata kadib salaadii inay iska fadhiisato o iska sugta lama ogola waayo ahaaradeedu ahaaratu daruuratin weeye ee ahaaratu ikhtiyaarin maaha hadday daruuradana waxaa lagu qadaraa biqadarihaa inteeda najaasadan iyo xadadkan socdaay waysada waxu dhimi maayo wixii qadru daruura ah weeye walidaalika salaad kasta u weysaysa la yidhi watawadaii likulli salaatin waana inoo iman doonaan haddaba salaad kasta u weysaysa maxaa loo yidhi khaarij adaruura waye salaado badan baad ku tukan kartaa in la dhaho fii nafsi alqadiyati wadaruuratu tuqadaru biqadarihaa weeye qadarkii ahaarada iyo salaadii gudashadeeda iyo u labisashadoodao satrulcawra iyo istiqbaalulqibya wixii lagama maarmaan ee daruuriyaada qadarkaa unbaa loo ogolaan laakiin awalka duhurku markuu soo galaan iska weysaysan qur-aankaygaan iska akrisano waan iska joogi hadhow waan tukan lama ogola wuxuu ku leeyahi ilaa lilishtigaali inay ku mashquulsan tahay biasbaabi salaati salaada asbaabteedii maahane ka satri cawratin cawradiibay asturaysaa waadaanin salaadii baa loo adaamayaa adaan baa lagu mashquulsan yahay waintidaari jamaacatin jamaaca isa sugayso fadligeeda rabtaa fain akharad hadday dib dhigta salaadii ligayri daalika intaa waxaan ahayn oon asbaabta cudurdaarka ahayn istanafat ahaarata ahaaradii bay cusboonaysiin lanna markaa kadib ahaarada qabta ahaaratu daruuratin maaha ahaaradanna waa ahaaratu daruuratin bay fawajaba stinaafuhaa dib loo cusboonaysiyaa waajibtay wey si xadadka loo yareeyo wayajibu waxaa waajiba aslu lfarji inay dhaqdo uu soo celiyo wa tacsiibuhu ay duubto wlwuduu inay u weysaysata likulli fariidatin fariida iyo waajib kastaba oo nabiga xadiidka caaisha ku yidhi uma qtasilii uma tawadaii likulli salaatin salaad kasta u weysayso riwaayadan imaamu abu daawuud iyo kayrkii baa wariya way asaxday waman qofkii bihi isaga salasulbawli kaadi qubanaysaoo soconaysa ay ku sugan tahay ee qaba oon kaadidu kaba goyn oon ka istaagin kalmustaxaadati buu la mid yahay fii maa taqadama inta soo hormartay oo salaada marka la gaaro wuu iska dhaqi kaadidii socotayna mare iyo waxbuu ku duubiy oo u dhigi hadduu ahaaro qaatana asbaabtii waxaan ahayn salaadii u dibdhigi maayo haduu u dibdhigana wuu soo cusboonaysiin waxaa fii bacdi alaxkaami la wadaaga asxaabu alxadai daa'imi qaar ka mid ah qofka aanay neefi ka istaagin oy neeftu isdaba socoto isagee damara iyo waxid la dhihi maayo ilaa cala alqawli binajaasati riixi neefta iyo gadaal ka timaadaay waa najaaso somayna soo marin haddii la dhaha maxaa ka dhalanaya najaasaadkana waa inoo iman doonaa waaba kuwanba waxa laalay wixii asxaabu lxadai daa'imahna mustaxaadadaa looga qiyaas qaadanaya axkaamteeda la siinaya intaana baabulxayd baa ku dhammaaday baabu najaasaati nijaasooyinkiibuu baabkana ku saabsan yahay maxaa najaasa sidee baa loo daahirinayaa labada masala ugu asaasisan baabka najaasaadka walidaalika qaybtan horeo dhan wuxuu kuu tirinayaa najaasaadkii kadibna najaasaadkaa sida loo daahirinayo buu ku ka hadlayaa oo kuu sheegayaa waxaan leenahay asalku wax waliba waa inuu daahir yahay ilaa bidaliilin wax kastood aragto ama qoyan ama qallalan ama ili qabato ama aanay ili qaban inuu aahir yahay baa asal u ah ilaa bidaliilin daliil la helo maahane daliilka la helay kitaab buu noqon karaa sunnuu noqon karaa ijmaac buu noqon karaa qiyaasna waa noqon karaa intaba waa noqon karaa haddii aan daliil cad loo helin oo kuwaa ka mid ah raajixu waa inuu aahir yahay wanajaasatu najaasadu hiya najaasadu albawlu kaadi weeye waalghaa'itu saxara weeye wadamu dhiigga weeye waalqayxu malaxda weeye waalqayu mantaga weeye waalkhamru khamrida weeye wanabiidu sharaabkay kaloo maandooriyaa weeye iyo wa kullu muskirin maandooriye kastaoo maayicin qoyan oo wax dareerayoo shubmaya ah waalkelbu aygii weeye waalkhinziiru doofaarkii weeye wa farcu axadihimaa midkood wuxuu dhalo weeye waalwadyu weeye iyo walmadyu labadaas oo laba biyo farjiga ka yimaada ah iyo wamaa laa yu'kalu laxmuhu wax kastoon hilibkiisa la cunin idaa dubixa haddii la gowraco iyo walmaytatu baktigii ila samaka malayga iyo waljaraada ayaxiya baalalayda iyo walaadamiya aadamiga maahane iyo walabanu maa laa yu'kalu waxaan la cunin caanihiisa laxmu hilibkiisa hayru laadamiyi oon aadamo ahayn wa shacru lmaytati baktiga timihiisa iyo wa shacru hayri lma'kuuli waxaan la cunin timahooda idan fasala hadduu ka soocmo fii xayaatihi noloshiisa ila alaadamiya aadamiga maahane wa maniyu lkalbi waalkhinziiri biyaha shahwadee doofaarka iyo ayguna nijaaso wey intaasuu duuduubay maxaa u daliila baynu dib ugu laaban wanajaasatu hiya albawlu kaadida wey kaadidu qaybna nas baa loo hayaa qaybna waa looga qiyaastay fi lmadhabi qaybta loo haya naska waxaa weeye bowl aadamiyi aadamiga kaadadiisa waa nijaas dhammaanteed sagiir iyo kabiirba laakiin ilmuhu hadduu yahay wiil aan weli caana wax ka badan cabin qaabka loo daahirinayo baa ka yar fudud inta kale laakiin asalkii najaasada waa ka mid qowl aadamiyi nasan waijmaacan bal nabigu waa adkeeyeyo caamatu cadaabi اlqabri in badan oo kamidihi bow kaaliday ka timaadaa markii masaajidka acraabigu ku kaajayna biyuu ku shubay ilmihii yaryaraa kaadidoodana qaarna waa dhaqay qaarna waa iska rusheeyey culimmada muslimiintuna waa ku ijmaaceen oo waa isku raaceen kaadida aadamuhu inay najaaso tahay laalay wixii kaadi ee kaleetana waa looga qiyaastay ee xayawaanaadka culimmada qaar baa waxay ka soo reebeen wixii deliil tusay oo waxay yidhaahdeen waxyaabaha hilbahooda la cuno kaadidoodu najaasa ma ahee daahir wey kaadidoodu waa daahir looda kaadideedu iyo saxaarxaarkeedu ariga xaarkiisa iyo kaadidiisa geela xaarkiisa iyo kaadidiisa shimbiraha la cuno iyo ugaadhaa duurka socotee la cuno kaadidooda iyo xaarkoodu waa daahir waxaana laga soo reebayaa naska iyo qiyaaska qiyaaskiina waxaan ku koobaynaa kaadida waxaan la cunin hilibkiisa laakiin wixii hilibkiisa la cunoo dhani daliil qaarkii aan helnay qaarka kalena qiyaas isagaa u dhowoon raacinaynaa oo maxaa daliil hesheen laba xadiid baan haynaa oo labaduba asaxeen xadiidka koowaadi waa xadiid muslim wariyeyo can ilbaraa bni caazibin radia allahu canhu ardaa nabigaa la weydiiyey an nusallii fii maraabidi hanami xerada adhiga ma ku tukanaa faqaala nacamha riwaayadka qaarkood salluu fii maraabid اlghanami xerada ariga ku tukada buuri laakiin nabigu kuma darin gogol isaga dhiga mara isaga dhigana ma dhihin de xero adhina xaarkiisii iyo kaadidiisii inay yaallaan baa asal waa inayna oolin haddii la dhihi lahaa nabigu m markii xero adhin la weydiiyey ma kala qaadqaadin in xaar iyo kaadi yaallaan inaynan oolin kow mana kala amrin in gogol la isaga dhigo iyo inaan la isaga dhigin waxaa nabiga kaga sugan fii kayri muslim inuu fii maraabid اlhanami ku tukan jiray lama sheegin inuu gogol isaga dhigi jiray de xero adhi baan ku tukaday ama ku tukadaa la yidhi lama kala qaadqaadin soo shaafici ma dhihin tarku اlistifsaali fii qadaaya اlaxwaali maca qiyaami اlاxtimaali yunazalu manzilaa alcumuumi min alma fi lmaqaali haddaan xaaladihii lagu kala qaadin dhammaan waa loo jeedaa ka dhig wey haddii lagu yidhi xaar ma yaallaa mise ma yaaliya kaadi aan lagu kala qaadin isku mid weeyay ka dhigan tahay hadday kala duwan tahay waa la kala qaadi haddayna gogol isaga dhig iyo isaga dhigin aan lagu kala qaadin dhammaan dhib male weeye hadday kala duwan tahay waa la sheegi lahaa mansilata alcumuumi fi lmaqaali baa la geenayaa halkaa horta xeradii aiga waa haynaa bay yidhahdeen masaladaa ku tukashada ibnulmundir oo kaleeto markuu masaladaa ka hadlay isagu wuxuu leeyahay culimmada fuqahada muslimiinta iyo salafku waxay isku raaceen xeryaha adhiga in lagu tukan karo wanfarada shaaficiyu shaafici baa baal maray buu leeyahy ninka shaafici la yidhahdo ba dhinacu fallaagoobay masaladaas waxoogay isagaa baal ka maray dadkii dhannaa buu leeyahy daliil labaadna waan haynaa bay yidhaahdeen o muxuu yahay nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa saxiixa ku taalla min xadiidi anas bni maalikin qisadii qowmkii min uranata min cukalin aw curaynata nimankii calool xanuunku ku dhacay ee nabiga madiine ugu yimid ee geeli irmaanka ahaa ee magaalada dusheeda lagu foofin jiray uu yidhi magaalada dusheedana joogi jiray caanaha dadka looga soo lisi jiray isagaa u tagoo caanihiisii iyo kaalidiisii isku darsada whi caba markay caafimaadeen nimankii geli bay dhaceen geli ay caafiyey ninkiina way dileen oo si xun bay u dileen uu geela la joogay geelina way dhaceen weliga ballanfur abaalxumo ka badan ma aragta qoladaa nabigu alay sl adab wuxuu u tilmaamay islaamnimayna sheegteen oo muslim bay sheegteen geela kaalidiisiiyo caanihiisa isku darsadoo cabbuu yiri hadda kaadidii in la cabuu nabigu ogolaaday fain qulta haddii aad tiraahdo daruuro iyo xanuun dawey ahayd waxaan ku jawaabaynaa bay yidhaahdeen laba xadiid oo kale oo dawo inaynan arrintaa bannaynaynin tilmaamaya xadiidka koobaadi waa xadiid mawquuf oo ibnu cabaas ibnu mascuud in allaha lam yajcal shifaa'akum fii maa xarama calaykum ilaahay dawo idiinma gelin buu yidhi wuxuu idinka xaaraantinimay waana ka sugan yahay waxaanu ku adkayn xadiid asaxay oo xasan oo abudardaai culamada qaarna waa saxiixay dheheen abudardaa wuxuu leeyahay nabigaa yidhi ina allaha khalaqa daa wadawaaa ilaahay baa cudur iyo caafimaadba abuuray fatadaawu isdaaweeya walaa tadaawu bixaraamin xaaraanna ha isku dawaynina nabigu hadduu saa yidhi xaaraan ha isku dawaynina inaynan xaaraan ahayn baad garatay wa kullu najisin xaraamu nijaas kasta waa xaaraan soo ma aha kan xaaraan ma ahayn marka fataxasala labada xadiid inay geel iyo ari labadaba kaadidoodii xalaaleeyeen ay baneeyeen iyo xeryahoodii xeradii ariga lagu tukado labada maxaa jaamicahoo kulmin kara inay ma'kuululami yihiin fayuqaasu calayhi ma'kuululamiga oo dhan ma'kuululaxmiga kale in aadama looga qiyaasto waxaa uga dhow shabaha in ma'kuululaxmigan kale looga qiyaasto nasan wa qiyaasan baan qaybtaa istinoonnay bay yidhaahdeen ibnulmudir hadalkiisana wuxuu kuu faa'iideeyey jamaahiiru salaf inuu taahir ahaayoon dhib lahayn bay qabeen wanfarada shaaficiyu shaafici baa baal maray intaa markaad isku ururiso waxaa leenahay alraajixu daliil ahaan marka la eego waa in lasoo reebo ma'kuulu laxmiga in lasoo reebo wey oo uu daahir yahay xaarkiisa iyo kaadidiisu walghaa'itu saxaradii saxaradii aadamuhuna waa nas iyo ijmaac ku xalaalay xaarka waxa kaloo dhanna waa qiyaas cumuuman fi madhabi maa laa yukalu laxmuhuna qayb daliil wadataa jirta daliil wadataa jirta waxaan u leeyahay waxoogay muran baa ka taagan daliilkaas amaa sidii kaadidii qiyaasan in looga qiyaasto waa shaaficiyadu say mareen wa amaa qoladii kale kaadi khatar bay yidhahdeen iyagana waxaan hilibkiisa la cunaynin ee kale miyaa mise ka hilibkiisa la cuna xaarkana waa ku jira yidhi orodoo saddex dhagaxii keen saddex dhagaciyo wuxuu la yimid birajiici daabatin xayawaankan dhulka socda xaarkiisu u keenay digadiisa nabigu tii wuu iska tuuray oo wuxuu yidhi nijaas wey tuutuuray haddaba xaar xooluu ahaa qolaa tiri qolada kalena waxay yidhaahdeen maya birajiici daabbatin baa la yidhi xilligaana curfiga muqaaranka ah daabba haddii la ilaaqo dameeraha loo jeedaa marka rajiic wuxuu ahaa dameer xaarkeed buu ahaa dameerna hidibkeed lama cuno tii unbay sii adkaynaysaa ixtimaalka waa kee waa xikaayatu ficline riwaayatu qowlin ma aha oo maxaa faa'iido oo ku jira xikaayatu ficlin weeye waxa la tuuray rid noocay ahayd waxaa ku jira cumuumku min cawaarid اlalfaadi laa min cawaarid اlafcaali wey cumuum baabkan ma gasho ee waxay noqotaa ixtimaal ma hilibkiisa ka la cunay ahayd mise ta kale min baabi اlixtimaali wey ixtimaalka noocaasana shaaficiya idinku sooma dhihin qadaaya alaxwaali idaa taaraqa ilayha alixtimaalu kasaahaa hawba alijmaali wa biha alistidlaalu istidlaal ma geli karta soomaydaan idinka xaadisadaa nabigu wuxuu tuuray mihilibkaa la cunahayd mise ma ahayn waa ixtimaal wax rajaxa aanaan haynin aayatu maa fi lamri ixtimaalaan wax la kala rajaxo hayninna istidlaal ma galo xagga aynaga dhig marka isaga iyo dhigi mayne qiil baanu u raadin halkaa meesha laysku haya labaad wey ka soco wdami wadamu dhiigga iyo albawlu wlghaayiu wadamu dhiigga wey dhiiggu waa xaaraam wey dhiiggana waxaynu leenahay waa laba qaybood qayb waa ijmaac iyo nas inay nijaaso tahay iyaduna waa dhiigga caadada ah iyo faraciiso mustaxaadada ah dhiig furanka ah iyo dhiigga umusha ah intaa nasna waa tilmaamoo nabigaaba yidhi maryaha laga dhaqo gabadhiina waa kii iska dhaqlalahaayeen soo marnay nifaaskuna ijmaacan xukmuhu xukmu dami lxaydi wey kaa maaha haya marka iyagu dhiigoo dhan bay yidhaahdeen damuljiraaxaati wey dhiigga bini aadamka ku dhaceen qaybta ahayn caadadiiyo hoos ka yimaada ma najaasa mise ma aha waa masalo muran iyo ismaandhaaf badan ka yimid wey fuqahada shaaficiyadu waxay u deliishadeen nijaasadiisa laba wa bihi yaquulu ljamhuuru ijmaaca qaar soo guuriyeen lam yasix ma asixin labaday deliishadeen kow maadaama dhiiggii caadada iyo umusha iyo dhiig furanku uu najaaso yahay dhiigna yahay yuqaasu calayhi dhiigaga kalo dhanna waa looga qiyaasan waa kow masalada labaadna ilaahay baa wuxuu yidhi aw daman masfuuxan dhiigga shubmaya ee la xaaraantinimeeyey aw laxma khinziirin fainahu rijisun warisu xaraamna waa la yidhaahdaa najaasana waa la yidhaahdaa inahuna damiiru shacni baan ka dhigaynaayo damiirku waa kullu lmadkuuraat baan u celin karnaa waana masala khilaafiya fi usuul mashhuura wey culimmada qaar baa diiday oo yidhi dimaadan inay najaaso tahay khilaafu madhabi asaxaabati nusuus cadcad buuna ka soo horjeedaa dadka saas qaba waxaa ka mida imaamu lbukhaari fii saxiixihi dhiigga jirka ka imanaya najaaso maaha dhowr arrimood bay daliishadeen iyaguna kow waxay yidhahdeen nabigu sala allahu alay alih wasalam fii xadiidi abi hurayrata cinda albukhaariyi wa muslimi ragga shuhadadaa markii uu fadligooda sheegayey nabigu wuxuu yidhi ninka shahiidkaa yubcau yowma alqiyaamati wa jurxuhu yafcabu daman dhiibboog nabardhaawiciisii oo dhiig burqanayaa lasoo saari allawnu lawnu dami wariixu riixu lmiski caraftuna waa miski midabkuna waa dhiig yaan laga dhaqinna shahiidka waa la yidhi yaan laga dhaqin markhaati buu u noqon qiyaamadana astaan sharaf oo lagu gartuu dhiigu noqon waxay idhaahdeen lama yaqaana shariicadeenna ujursidaalka rabaa inaad ogaato allownu lownu damiye dhiigu waa nijaas maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya aimadu say yidhahdeen dhegayso waxay yidhaahdeen waa ammaan iyo sharaf shareicadu najaaso way amartaa in la zuuliyo wax kuma sharafto haddiiba adduunkiinayaan laga tirin la yidhi sharaf bay u tahay aakharana manqaba iyo darajo iyo ammaan bay u tahay shariicadu najaasaadka ma qiimaysee inuu aahir yahay baa halkaa ka muuqata awliyaaulaahi calaamadoodiiba weyaba horta halkaas imaam bukhaari baa xadiidkaa tamwiibkiisa u daliishaday fi saxiixi daliil labaad baan haynaa bay yidhahdeen haye oo isla nafs almacnaa adkaynaya waxaa weeyaan bay yidhaahdeen nabiga xilligiisii calayhi salaatu wasalaam imaamu muslim baa wariyey iyo kayrkii min xadiidi jaabirin fii aswati daati riqaaci markay duulaankii ghaswada ka soo noqdeen haniimay wateen nin maqnaa reerihii uu ka maqnaa marka dagaalku dhacayay dadkiisii iyo islaantiisiina maxaabiistii asabiga lasoo kaxaystay gashay ninkii waa ka soo dabaduulay raggii nabigii iyo saxaabadu meel bay habeenkii degeen laba nin baa la yidhi waardiga naga haya ragsaa saa la ysagama hadheen waa laysa soo dabagalaaye rag baad hantidoodii iyo reerahoodii oo maxaabiisa wadataane ha isdhiganina ninka wuxuu soo socdaba markuu ciidankii soo gaaray labadii nin waxay yidhahdeen wareedha ma soo wada jeedi karna mana wada seexan karne ama soo jeed qaybta hore ama qaybta dambe soo jeed waa la kala qaato nin dig buu yiri wuu sexday ninkii kalena salaad buu isaga istaagay ninkii ninka taaggiisa markuu arkay col isugiba laweyn soo maaha ninkan waad aragtaa laakiin hoostiisa maxaa ku jira waruma haysid imisaa gaban imisaa dhufays ku jirta imisaa geed isku qarinaysa waruma haysa adiga waana mugdi wuxuu yidhaha ilahay kanun baad aragtaaye fallaadh bu ka soo gooyeen mad waa ku dhaji innaga waxaa umaaysaa dhagax hadduu kugu dhacdo salaad tukanay waad ihi sooma ninkii ma shanqarin salaadii wuu boobsiiyey bahashiina wuu iska jaray dhiig baa burqaday salaadiisu iska watay ninkii mar labaad buu ku celiyey oo nab buu ka siiyey mid kale isna salaadii ma goyne riwaayadka qaarkood saddex bay gaarsiinayaana wuu iska jaray ninkii kalena hoostiisuu fadhiya jiifa tii saddexaad markay ku dhacday buu rukuucay ninkiibuu ku dhuftay dhirbaaxo ninka salaada say ula weyneen raggaa fiiriya ninka salaadeena mobile markuu soo dhaco igu soo celi ragcaddii dambaa ku jiraan marayna salaadaheenna mobilkaa looga baxaa ninkii waa istaagay subxaana allah buu yidhi maxaad iigu sheegi weyday mar hore ninkii shanqarkii buu dareemay waa cararay ninkan salaadiisii buu dhammaystay nabigay u yimaadeen waa u sheegay sal slam qalad baad samaysay ma dhihin salaad soo celina ma dhihin ninkii tukanayee falaari ku dhacdee dhiigu qubanayee burqanaya iskana sii tukanaya salaada najaasada soo tii salaada burin jirtay maaha halkaana nabigiina waa iqraariyey xaggeed noo wadaan dhiig baa salaad jibinoo najaasaa intee u wadaan bay yihahdeen